الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني waxaynu ku jirnay casharadii aynu kaga warramaynay rasuulkeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh qisaska uu ummadii hore inooga soo naqilay ee saxiixa ah innagoo uga gol leh inaynu ku intifaacno faa'iidooyin kala baxno nolosheennana ay wax ka tarto dhacdada aynu maanta tilmaami doonno ciwaankeedu waxa uu yahay fadlu llaahi fii qabuuli tawba ilaahay galladiisa weyn ee aan la soo koobayn ee uu ku aqbalo towbadda ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii qaldama ee meel ka dhaca ee u soo laabtay isaga waa uu aqbalaa cudurdaarkiisa noqoshadiisana waa soo dhoweeyaa ee sidaana wuxuu u yeelayaa arrimo badan oo ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa awgii waayo waxaa ka mid a naxariista alleh ee aynu ku naaloonayno ee aynu haysanno inaan ilaahay cuquubada inta badan soo dedejin haddii dembigaynu falayno ciqaabtiisa lasoo qadimila cidiba caalamkan ma joogteene waa laynoo dhammayn la dembigaynu gelayno rabbi wuxuu leeyihi walow yu-aakhidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba haddii bani aadamku dembigay gelayaan markiiba lagu qaadayo maba cidi dul joogteen arladee waa la salabayn la kow raxmadda ilaahay waxa weeye ciqaabtii dembiga dib baa laynooga dhigay waa mid waa ta ee albaabkii toobaddaa laynoo furay maxaa albaabka toobadda loo furaya naxariista ilaahay iyo cadhadiis waxaa xoog badan naxariistiis waxa dheeraysan naxariistiis ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaalaa ama nabigeenu ka waramaya salى اllahu عalيه wasalam inuu rabi yidhi waraxmatii wasicat kula shay aayadda markuu macnaynaya wuxuu yihi ina allaha kataba kitaaba fahuwa cindahu fowqa alcarshi ana raxmatii taqlibu gadbi ilaahay markuu arlada iyo samaawaadka abuuray warqad buu qoray uu ku qoray oo carshigiisa uu saaray waa maxay warqadaas naxariistaydu way ka qaalib noqotaa cadhadayda macnaa intaa naxariista iyo intaan cadhoodan waxay qaabo intaa naxariistaa badan qodobka koowaad waa kaa qodobka labaad waxa weeye ilaahay sabir iyo dulqaad ayuu ku sifaysanyey waxaa dhib la samaynayo waxaa hadalxumo lagu dhawaaqayo ma dadejiyo ciqaabta sidaa awgeed baa waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caley inuu yidhi maa axada asbara calaa adaa samicahu min allahi caza wajal cid kaga sabri og oo uga dulqaad badan dhibaato uu maqlayo ilaahay ma jirto cid uga dulqaad badan dhibaato iyo sabir ma jirto maxaa yeelay yajcaluuna lahu waladan wa huwa yarsuquhum wa yucaafiihim wa yucdiihim ilaahay walad bay u sheegayaan oori bay u sheegayaan hablay u sheegayaan ilaahay cid bay u shariig yeelayaan way caayayaan haddana wuu arsaaqayaa wuu caafimaadinayaa wuu siinaya inaga aadamaha ninkaad ma laba maalmood shaaha u shubto ama aad u qaado daaratee isagoo meel kaa xamanaya maalintaasaad xadhigga iyo cawdaba u jaraysa ninkii aan wax samaynaya wanaajinaya aniga iga bilaabay miya ilaahayna ilbiriqsi ilbiriqsi baa loo caasiyayaa haddana raxmaad buu u kuwii gaalada ahaa ee siliya saacba u caayayey ayuu ilaahay subxaana waayo xilli kaleu la sugayaa waa qodobka labaad ee keenaya ka saddexaad waxa weeye ilaahay waa cafuu wuxuu ku sifaysan yahay inuu wax cafiyo cafigana wuu jeceliyey walihaadaa baynu ku ducaysanaa allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canna ilaahu cafuw baa tahay cafigana waa jeceshayna cafi marka in toobadda ay ballaadhato oo cid walba toobadda laga aqbalo haddaan xilligeedii gaadhin waxaa keenaya arrimaha doorka ah amaa qisada nabigeenu inoo wariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa warinaya bukhaariyo muslim min xadiidi abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu rasuulku yidhi kaana fii bani israa'iila rajulu qatala tiscatan wa tisciina insaana reer bani israa'iil waxaa ka mid ahaa nin sagaal iyo sagaashan qof qudha ka jaray sagaal iyo sagaashan nafood ayuu gooyey ogow oo iminka dee kuwan baaska iyo waxa la ridayo waa laga yabay ilbidhisu inuu sagaal iyo sagaashan ka dhameeyo wax ka badan ee berigaa waxay ka hawl badneed dee qolf walba wuxuu ku dilayaa hub gaara midhmidh buu u dilayaa markaa muddu weliba uu tirinaya xumaan wuxuu ka qabo wuu tirinayaa tiradu ka gedman mayso sagaal iyo sagaashan buu dilay nafoodoo macsuuma oo aan dembi gelin uma caradat lahu tawba toobad baa usoo banbaxdayo qalbigiisa waxaa ku dhacday war ilaahay u laabo war ilaahay cafi weydiiso dembigan iyo waxaan faraha kala bax ayaa ku soo baxday fasa'ala can aclami ahli اlardi wuxuu waraystay war dhulka cidda joogtay yaa ugu aqoon badan fadulla calaa raahibin waxa la tusay nin meel ku cibaadaysanayo oo raahibo cidlo u go-ay cibaada laydhi kaasaa u cilmi badan kii buu u tegayaa wuxuu ku yihi innii qataltu tiscata wa tisciina nafsa fahal liya min towba sagaal iyo sagaashan baan qudha ka jaraye towbad ma leeday ninkiinu madaxaad qabsaday buu ihi bacda tiscatin wa tisciina nafsan markaa sagaal iyo sagaashan goysay eed aniga towbadii weydiinaysaa laa tawbata laka towbad ma lihid ha odhan lahayda isagiina wuu ku boqolay waa qatiilu lfatwa fadwaduu ku degdegay buu u dhintay hadduu odhan laha bal waxbaan iska hubsanayaayo cilmi baan raadinayaaye dib igu yar dhig inuunbu jaanis yeelan laha way la weynaayen waa nin raahib oo cidlo ku cibaadaysanayo quraanjo in la dilaabu dembi weyn u haysto oo dembiga agtiisa bini aadan sagaal iyo sagaashan baa la gooyey waa wax culus deetana ninkii marka imka boqol buu maraya haddana toobadii baa u soo banbaxday dabeetana wuxuu weydiiyey yaa ugu cilmi badan arlada nin baa la tusay caalima yuuguba cilmi badnaan arlade nin caalima oo cilmiga sharciga si wacan u haya ayaa loo tilmaamay wuxuu ku yidhi warniyahow boqol baan qudha ka jaray markii hore misay ahayd sagaaliyo maxaa ku boqola ah? wadaadkii cidlada ku cibaadaysanayey markuu boqolkii u sheegay buu ku yidhi xataa u dhigaya cajiiba waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba oo yaa adiga iyo towbadda kaa hor istaagi kara towbadda yaa gidaarkaaga noqon kara albaabkeedu waa furan intay doontaba ha noqoto towbadkeen waqruj min haadihi alqaryati alkhabiisa laakiin toobadaada waxaa ka mid ah asaasiyaadkeeda magaaladan xun ee liidatay ee diinta ka fogaatay ee kuu sacabinaysa ee ku qaban weyday iskaga bax ila alqaryati saalixa magaalo heblaaya magaalo wacana fa inna biha unaasan yacbuduuna allah halkaa dad alla caabudo wanaagsan baa joogay kuwaa u tag dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye kuwaa u tagoo cibaadadaada iyo towbadaada la kaasho qoladana ka fogow facbud illaaha macahum kuwa ilaahay la caabud walaa tarjic ilaa ardik dhulkan xunna ha ku soo laabanin fa innahaa ardu saw-in waa dhul xune ha u laabanin markaa muxuu isugu daray fatwadii oo ahayd towbad waad leeday iyo taladii waayo fadwo keliya oo mujarad oo qayaxan in la bixiyaa ma wanaagsana nebiguna ma bixin jiray sala allahu calayh wasalam wuxuu isugu dari jiray fadwada iyo talada marmarna intuu fadwadaba iska daayin buu talada siin jiray sidaa awgeed ninkii uu dhaqaaqay waa yeelay waa nin diyaarsan oo u diyaarsan inuu toobad keeno waa ka dhab way ka go-anta wuu dhaqaajiyey xataa idaa nasafa ariiqa markuu waddadii kala baray ataahu lmowt geeridii baa u timi alajiibkaa eeg xumaantaan ogay ku jiray maalintii uu nolosha kasii gebagaboonayey ayaa ilaahay towbaddii waafajiyey halkiibuu ku geeriyooday waxaa soo xaadiray labadii malaa'ig malaa'igtii naxariista oo kafan qurux badan iyo umuuro isku dubadhacsan wada iyo qoladii malaa'igtii cadaabka oo iyaguna kafan naarta laga keenay oo umuuro wataa halkiiba isku qabsadeen qolada waxay leeyihiin malaa'ikatu malaa'ikatulcadaab waxay leeyihiin innahu qatala mi'ata nafsin bigayri xaq ninkani boqol lafood buu jaray oo xaqdarro ku jaray dee waanu qaadaynaayo xagga iyo naarta ayaan u wadnaa malaa'igta kalena waxay leeyihiin innahu jaaa taa'iban muqbilan cala allah waa ninku waa toobad keenayo ilaahay buu u jeedayo weliba wuxuu u socday halkii toobaddiisayo muriisa u ka faa'iideyn la iyagoo jiqisku ah ayaa ilaahay malag u soo diray malagga waxaa laga soo dhigay aadamo lugaynaya dabeetna waxay dhaha warbalna kala xukun wuxu uhi maxaa isku haysaa ninkan aan isku haynaa iyo xaaladdu ku dambaynayo dabeetna wuxuu ihi qiisuu maa bayna alardayn anaa tala idin siinayee labada magaaluun soo kala qiyaasa la soo kala fuuliyo la mitiriyo halkuu u dhawaado fa alxiquu biahliha hadduu magaaladii liidatay ee diinta ka fogaatay u dhawaadana iyada haleeshiiya hadduu taa wacanaya ahlu khayrka u dhawaadana iyada haleeshiiya deetana sidii baa la yelo waa la soo taakeeyey ilaahayna wuxuu u waxyooday arladii magaaladii wacnayd wuxuu u waxyooday soo yaro dhowow say soo dhowaata ilahay baa arlada maamula amarun buu ku ridayaa xoogay soo durug tii kale wuxuu hi adnagu xoogay xagga u durug waana arlada iyo samaawaadka iyo makhluuqaadka makhluuqaadkao dhani jiniyaysun baa loo taaglaayey ataynaa taayiciin markii lagu yidhi arlada iyo samada iitiya tawcan ow karha makhasa baydun ku shaqayn mise dheganugeyl waxay idhahaan samadii arladii mee ilaahu dheganugeyl baan ku shaqaynaynaa ama jin insigu xaalkooda waa garanaysaan sidii bay yeeleen waa la qiyaasay dhulkii wanaagsanaa wuxuu u dhowaaday hal taako ayuu u dhowaaday dabeetna yaa la wareegaya malaa'igtii naxariistaa la wareegtay ninkii way hagaajiyeen ruuxdiisii bay kanfayaan xagga iyo janna ayaa loo qaaday qisada wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam inoogu warinaya saxaabaduna inoogu soo tabiye kutubtana loogu qoray innaguna u akhriyaynaa arrimo badan baa ku duugan oo aada u cajiiba ah. waxa ugu horeeya sicatu baabi tawba albaabka towbaddu intuu leegi iyo inaan cidibo quusan haddii kii boqolka qudha ka jaray towbaddaa laga aqbalay oo weliba camal badan aan qaban dembigaagu intuu doono haleekaatee baabaad u quusataa meesha ma yaallo quusta lafteedaa dembiya rabbina wuxuu leeya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah addoommahayga naftooda ku talax tegay kharibayow naxariistaydaa ka quusanina waxaa kalood ogaataa ilaahay subxaanaه wa tacaala waabuu ku farxaa toobadda addoonkiisa lallaha afraxa bitowbati cabdihi min axadikum marka ilaahay waa ku farxayaa toobaddaada waxaa kalood ogaataa waabuu ku amray yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila اllahi towbata nasuuxa waxaa kaloo yana cajiiba albaab dhan baa jira waxaa nabigeena kariimkii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina bilmagribi baaban ina bilmagribi baaban masiiratuhu sabciina caama litawba laa yuqlaq xataa tadluca ashamsu minhu galbeed waxaa ku yaala albaab toddobaatan sannadood baa loo socdaa toddobaatan sannadood ayaa loo socdaa waxaa doonta fuushanawo lama xidhayo ilaa ay cadceeddu isaga ka soo baxdo markaasaa la xidhaa sidaa awgeed toobaddu saasay u ballaadhan tahay hadduu in badan wax dulmayey hadduu in badan wax dhacayay hadduu maal agoomeed cunay hadduu wax laayey hadduu kan sameeyey duqnimada ugu weyn waxa weeye inuu falkii gacanta kula sii jiro inuu dembiga sii macaansanayo taa weeye ta lagu cadaab galo ta ilaahay lagaga fogaada waa dembiga oo la macaansado oo lagu dhagaadayga weyn amaba sida dadka qaarkii ka dhacda loo weji sameeyo maya culimmada qaar baa qabta oo si aad moodaysa maahe aayad bal noo keen xadiis adigu keen muran aad bilowdo adoo ambaday oo reerkii ka ambaday hadda haddana la jaafaatirado kuwii ku tilmaami laha ka war oo aad lunsan tahay deeyaysan tahay inaad tirahay tilmaama waa dow haddaad iyagii daalac u raacdo ka war way ku daynuun hadday ku daayaanna dee ka soo laaban maysid ambadka qofku wuu dembaabi karaa laakiin waa inuu markuu dembaabo isxisaabiyo dib uga soo laabto sidaa awgeed waxay culimmadu yidhaahdaan laa kabiirata maca istikfaar walaa sagiirata maca israar dembigu maba weynaa haddii toobadi la socoto towbaddaa baabinaysa ataa'ibu mina dembi kaman laa dembe lah dembiguna ma yaraadaba hadduu doono ha yaraadee haddaad ku adkaysato uu weynaanayaa waxa uunaad qiimaysaa nebiyullaahi aadam wuu dembaabay calayhi salaam geed buu cunay ibliisna wuu dembaabo sujuud buu diidey halkay ku kala dembeeyeenu isweydii mid waa nebi alleh ilaa yowmi yalqaa ilaahay raalli buu ka yihi haddaa wuu dembaabay garo ibliisna wuu dembaabay waa shaydaan rajiima waa sharka oo dhan halka uu ka soo fulo weey maxay ku kala duwanaadeen midna dembigiisii buu weji u sameeyey uu dooday intuu khaldamay buu yidhi ana khayru minhu xuju qortay anaaba ka khayr badan ee khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tiin anigu dabbaan ka abuuranay anaaba ka shara badan isna dhowbuu ka abuurayey maad qiyaasinba ilaahay ow waxbaa qaldan subxaana allah markaasaa la yuhi ukhruj minhaa fa innaka rajiim ka bax samaawaadka iyo dhulka ilaahay subxaana wa tacaala samaawaadka iyo meesha ilaahay kugu karaameeyo u daadeg arlada nebiy llaahi aadamna wuu isdhuldhigo wuxuu ihi rabbanaa dalabnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahay waa naftayadaan dulminay meel baanu ka dhacnay haddaanad ilaahu na daba qaban oonad na cayminin oo ilaahay aanad noo furin albaabka toobadda waa khasaaraynaa rabbiyow isu jilciye saa la soo dhoweeye fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh sidaa awgeed qodobka koowaad waxa weeye dembiga in lagu adkaysta ayaa culuse dembi hadduu dhaco intuu doono ha la towbad baa ka furan qodobkeenna labaad waxa weeye dadku inta badan ma kala saaraan caalimka iyo caabidka waxa keenayaana waa maxay waa cilmi darrada ninkii cibaadaystay masaajidka uu ku arkaba sheekh buu yaqaanaa nin kastuu is idhaahdo ninkaas wallaahi qalabkii culimmadu xidhan yahay waa kaasoo cumaamad buu xidhayo waa kan su-aal buu weydiinayaa waxaad ku garanaysaa dadka waxaa lagu yihi nin cilmi leh weliba suu isagu udhiga waxay ahayd ninka ugu cilmiga badana weydiiyey itusa nin iska cibaadaysanaya oo naftiisu la baxsaday oo tiisa uun ilaaliyey ayay u tilmaameen marka waxaa la rabaa qofku waa inuu diinta ilaahay wax ka yaqaan u waxbarto cilmi dhagoodna allaha ka yeele wuu kala saari karaa caabidka iska cibaadaysanaya iyo ninka ilaahay kitaabkiisa wax ka garanaya ee ummadda waxu bayaamin karaa wuu kala garan karaa waxaana dareemaysaa qoladii markii dambe tilmaantay inay waxoogay cilmi lahaayeen iyagu way heli kaleen raahib kale nin kaleo cibaadaysan yidhahdaan kaana u tag uu kaana boqol iyo kow kaga dhigo oo mushkiladdu sii socota un kolba caabid meel ku jira ay tilmaamaan markii dambe waxaad mooddaa ilahay wuxuu ku beegay niman aqoon lahoo garanayo waxay dhaha kaasaa cilmi lahoo kutubta iyo fiqiga garanaya weydii jawaabtii wanaagsanaydna waa ka helay ee qodobka saddexaad waxa weeye al alaclam ayaa wanaagsan qofba qof uu ka cilmi baday inaad su-aal weydiiso haddaad laakiin kii ugu cilmiga badnaa weydo waxa shardiya inuu masalada garanayo masalada inuu garanayo ayaa shardiya ah. hadduu masalada garanayo waad weydiin kartaa ama aad u tuumaysa inuu garanayo laakiin waxay culimo isweydiiyaan ka cilmiga badan haddii laga warac badan yahi laga xalaal miirad badan yahi hadduu doono wax isku irjacburin karo cilmigiisa halkaasaas ka dhigaysaa ka waraca badan ee xalaal miiradka badan ayaad weydiinaysaa waayo kan xalaal miiranaya wuu is ilaalinayaa ilahay buu ka baqanayaa mudduu ka baaraandegayaa wax saxan mooye wax kale ka filmaysid hadduu garan waayena waraciisa wuxuu farayaa inuu ku yidhaha garan maya anug ceebna maaha allahu aclam inaad tidhaahdo waa silaaxa ugu weyn ee ahlucilmigu haystaan wixii aad garanayso waad ka hadli wixii aanad garanayn maxaad odhanaysaa allahu aclam ilaahay baa cilmuu leh culimada qaarkii baa la weydiiye o lagu yidhi maxaad u leedahay allahu aclam suu yidhi oo anigu haddaan allahu aclam odhan waayo ma ma ma maxay haddaan anigu allahu aclam odhan waayo dee naar baan ku ku gelay ilaahay muxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina aلsamca wاlbasra wاlfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula qodobkeenna afraad waxa weeye albi'atu waaharuhaa wاsuxbatu waaharuhaa laba qodoboo cajiiba weeyaanoo biicada iyo dhulkaad ku nooshahay raad bay kugu leed haddii dhulku yahay dhul laga khariban yahay oo xumaanta la jecel yahay oo beenaalaha la kor yeelo oo khaayinka la kor yeelo oo ka maaragtay ummadda isku diraa qiimo leeyahay oo isaga laga dhigo badal iyo geesi raad bay kugu yeelanaysa waxad ohanaysaa halkanay sharaftii iyo magacii ka dhow yihin halkanay geesinimadu ka dhowdahay dabeetna maxaa lagu tartamayaa uun tuuganimada ee inuu labacanleeyo inuu ummadda madaxa isu geliyo inuu maxaa beena sheego inuu kan sameeyo inuu dabshido ummadda gubo waa ta la waa siyaasi waa hebel waa nin cadkiisa dhacsanaya waa nin kan samaynaya marka xumaanta laysku ammaano waa bii'a faasida waa bii'a u baahan in wax laga bedelo oo micyaarka dadka lagu miisaama noqoto ina akramakum cinda allaahi adqaakum ta lagu qiimey lana waa nin alla yaqaana waa nin alla ku xidhan waa safulawalka waa caalim waa caabid waa nin caaqila qiimaha laysku qiimeeyo ama haddii kale dee waxaanad ogaataan dadka kolba wixii laysku qiimeeyaabaa suuq leh haddii diinta laysku qiimeeyo qiimaheenu diin uu noqdo waxaad arki doontaa dadkao cilmiga u tartamaya khayrka u tartamaya waayo qiimayntii baa waxay ku jirtaa maxay diintay ku jirtaa haddii laysku qiimeeyo tuuganimada iyo mujrimnimadana iyadaasaa lagu dadaalayaa ilmaha yar markuu raad qaado wuxuu odhanaya halkee bay sharaftii ragnimadii ka dhowdahay deetana iyadii ku dhaqaaqaya labadaa magaale la kala sheegay maxay kala ahaayeen laba magaalo totali kala duwan qolana waxay isku qiimaynayaan intee buu dilay intee buu marinaya walle waa nin lixdan toddobaatan siddeetan haya nin baa soo baxay wuu kala gaabiyey taasaa la ammaanaya ninna waxaa lagu ammaanayaa salaada iyo soonka iyo sakada iyo sadaqada iyo xajka oo waana tuulooyin isku dhow qiyaasi waa taa la ysaga lugaynayo waxaad garan kartaa bii-ada dadkaas sameeya ma kala foga diyaaradu muu kala raacayn wuu lugeeyey markaa bii-addaad joogto adaa ka shaqayn karaa waxaa kaloo cajiiba dadka degan laftooduna waa la mido asuxba ninkani muxuu ku baxsaday dadkii wanaagsanaa buu u dhowaaday hadduu raaci laana kaba sii fiican walihaadaa bay culimmadu yidhaahdaan dadka wanaagsan la rafiiqoodu wuxuu ku geliyaa khayr oo dhan taariikhdana wuu ku geliyaa ay baa wuxuu la rafiiqay niman dhallinyaro oo muwaxidiinah oo tawxiid la yimi oo ka baxsanaya boqor daalin ah oo shirki ka horday u raacay iska raacay aygii taariikhduu galay wa kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid qur-aankaa qoray waa kalbi haye cid kale hadday raaci lena hadalkeeda badaa ama haddaad cid xun raacday iyadana waa lagugu qorayaa uun abu aalib nebiga adeerkii oo intaa difaacaya oo sii dhimanaya ayaa laba inkaar qaba u yimaadeen abu abujahal iyo cabdillahi bn abi umaya nebi maxamed oo ku leh qul kalimatan yaa cam qul lii kalima uxaaju laka cinda allah kelmadaan ilaahay kugu agdooday ii dheh ayay ka kharibeen ma diintii aabbaha cabdilmualib ma taad ogeyd taad ku soo nabadii canamaashay adoo aynigaaya haye ciroolo bidcoobay ha noqonin halkii aad ku qoysatay ku qallajiso tii aad ku noolayd hee ku dhimo waxaa la qiyaasi lahaa hadduu nebigu adeerkii cidlo ka helo in wuxuunu ka yeeli laha markaa suxba sayi-a waa khatar waa in layska doorto oo cidda ilaahay kuu dhawaysana waad garanaysaa aada ku xidhato waayo haddaad maanta tiraahdo balwaddaan joojinaya rabadaan baan ka faa'iidaysanaya haddana makhaayada lagu caddeeyaan dhex fadhiye ya ma kuu soconaysa maya say kol ballaan kuugu dhibayaan haye bal maanta waad yar lootee halkaagii horead ka miisaysa waa inaad biico kala samaysataa haddaad doonaysa inaad toobad keento biicahan waxaa lagaba aqoon oo waxyaalo kale lagu maararoobo waa inaad doonato ille waa la yaqaanaa imika haddaad dooni wadato xaggeed la tegaysa doonidaada xaggee ka shaqaysa laamida hargeysa dee wadi maysid haddaad baabuur wadatana waad garanaysa halkaad waddo towbaddu waxay leedahay meesheeda hadaad masaajidka ka gasho cidalka ugu soo noqon mayso walaa shaydaan insi walaa shaydaan jinni midna ku iman maayo hadaad laakiin ku agwarwareegto kuwii ومن xaama حول alxima yuushiku an yuwaaqica waxaa kaloo iyaduna cajiib ah oo qodobka lixaad een ka faa'iidaysanaa khilaafaad baa dhaca marmar aan waxbaba laisku hayn waa khilaafaad daahiriya hadalka guudun baa laisku khilaafsan yahay xaqada laisma khilaafsana iminka malaa'igtani ismay khilaafsanayn qole waxay leeyihin waa ninku boqol buu dilay weligiina ilaahay khayr umuu qaban waa runtood kuwa kale maxay leeyihin jaa taa'iban toobad buu u socday waa runtood qoloba dhinac bay ka warramaysaa qolo waxay ka warramayaan taariikhdiisii hore sooyaalkii qolo maxay ka warramayaan tuu iminka ku jiro laba howloodoo kala duwan bay ka warramayaan marar badan baa khilaafaadkeenu noocayi oo laisku basbeellaa iyagoo isku wuxuun laga hadlaayo ayaa laysku basbeelayaa oo laysku rafaadaya oo laysnacaya waxay soomaalidu odhan jirtay isla doon isla diid waan isla doonaya waan isla diidan wax lafdigunba isweydaarsan sida la sheego waxaa la sheegaa niman indhala uxun baa lagula baxayaaye ayaa maroodi taabtay ninba meel buu taabtay nin halkaa bogguu taabtay nin lugtuu taabtay nin halkaa hore eh, gacankuu taabtay mid meel kaloo adag hadha baa la sifeeya wuxuu leeyay bismi illaah bahal ballaadhan oo aad aad yaabis kii meesha dhuuban taabtay gacankaa yidhi subxaana allah war been weyna war wax dhuuban baa baa laguu dhuubaye ya mid walbaa run buu sheegaya ninbe intuu gaadhay buu ka warramaya nin been sheegaya ma jiro mid kale wuxuu taabtay meel adag wuxuu hi wax ka qallafsan maynaa arag bismi illaahi kii meesha jilaagsan taabtay wuxu hi bal been weynaa bal wuxuu ka hadlaya afartoo la isu geeyay bay runtii ku jirtaa soo ma afartun baa la isu geynayaa meel buu ballaadhay meel buu dhubayey meel buu jilacsanyey meel buu adegyey waa nooca dadka doodaya rafaadaya oo waxay culimmadu u yidhaahdaan markay isku daaleen bay idhahdeen tanqiixulmanaad wax la dha bay sameeyeen tanqiixulmanaad waa maxay barta laysku hayo haddii waxa laysku hayo la qeexo waaba laiswaafaqaya oo isku xun baynu ujeedna haddaaye la haddii wato yaan lagaa badinteenna iyo xujo ka qayli iyo ku buuq waa laisku rafaadaya marka malaa'igta laftoodu way ishayeen laakiin maxay isku hayeen wax ay isku waafaqsan bay isku hayeen qodobka ugu dambeeya waxaa weeye baaraka allah fiikum laga faa'iidaya taxkiimka in las in loo sameeyo garsoore in la samaysto inaan gacan laysu qaadin laystilin laysdhibin laysu daba jeedin la dhahayana kala saaraya malaa'igtii ilaahay baa ka maarmi weyda in la dhahayana kala saaraya ninkaa socotada ah loo dhiibo talo fiican buu keenay waana qadaayaadka la doonaya la qaato innaguna guud ahaan dadkeennuna aada ugu macaasheen waana sharci nebiga sala allahu calay wasalam nin buu arkay soo islaamay oo la idhaa abalxakam aabbihii xukunka iyo xigmadda wuxuuhi war maxaa lagugu bixiyey magacan wuxuu idhi tolkay markay isqabtaan anubay isula ka iman jireen anna waan kala saaraa intaan u socdaa waa intana nebigu wuxuu yihi maa axsana haada wanaagsanaa wax wanaagsan baad qabataa kol iyaguna isula kaa yimaadaan adna kala saarto muu odhan kana waxoogay habeenkii soo ciyaaro lacag keen adna subaxii baan kula ballamaya deetana kii weynaada baan e u janjeersanay maaha wuu kala saaraya gare allay taqaanaa wuxuu hi laakiin alxakam ilahay baa iskala magaca adna aadamaate awlaaddaada maxaa ugu weyn shureyx abu shureex baa lagu dhaa marka inay ummaddu khilaafaadkooda cid u celiyaan oo marjac yeeshaan oo culimmada iyo dadka caqliga le u celiyaan waa wax wanaagsan iyaguna ay si fiican u kala saaraan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kuwa diintooda cilmi u yeesha allah inaga yeelo kuwa camalkoodana saalix ka dhiga allah inaga yeelo wixii dembigeenu galanaya allah inaga dhaafo sala allahu wasalam wbaarik calaa nabiyina